alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى اllah عlى muxamadi wعlى ali muxamed waxaynu ku jiray qaybtii muqadimaadka ahayd baynu ku jiray ee kitaabkii tasiil usuulka mashaayikhdu waxay yidhaahdeen raximahum اllah almuraadu biاlaxkaami الsharciyati alwujuub wاlnadb wاlxurmaة wاlkaraahaة wاlibaaxa waxaa looga jeedaa axkaamta sharciga ah waxa weeyaan waajibnimada iyo sunnaynta iyo xaaraamaynta iyo karaahada nicista la nacayo la karaahiyeysanayo iyo walibaaxatu bannaynta la bannaynayo shantaa xukun baa looga jeedaa wuu tacriifin doonaa in sha allahu tacaala oo mid walba gaarkiisu uga hadlayaa waynu ugu tegi doonaa in sha allahu tacaala fayakhruju biqaydi sharciyati waxa ku baxaya qaydka ama sifada asharciya lagu sifeeyey axkaamta alaxkaamu alcaqliya axkaamta caqliga ahi waxay ku baxayaan sifada asharciya kalwaaxidi nisfu linayn ama kalwaaxidu ay ka qawlika alwaaxidu nisfu in mufradka lagu camal siiyo ayaa bannaan iyo in mufradka sidiisa looga xikaayoodo yani markaa labada mid waliba bannaan kalwaaxidi nisfu linayn ama kalwaaxidu ay ka qawlika alwaaxidu nisfu linayn sida hadalkaaga aad tidhaahdoo kale weeye midku waa laba barhkii waa arrin caqlan lagu garanayo waxaa kaloo baxaya wlxisiyatu ay walaxkaamu lxisiyatu axkaamta xiskiya dareenka loo nisbeeya iyaduna baxayso qaydka sharciya ay ku baxaysaa milu kowni salji waa sida barafku ahaanshaha uu yahay oo kale weeye baaridan mid qabow uu yahay waa xukum xiska iyo dareenka lagu garanaayo oo lagu haleelayo waalcaadiyatu iyo axkaamta caadiga ah ee barashada iyo caadada lagu haleelo oo lagu garto ayaa iyaduna ku baxaysa qeydka ama sifada asharciya ka nusuuli اlmaطari waa sida soo degitaanka roobku soo dego oo uu do'o bacda aracdi unka dabadi iyo walbarqi hilaac dabadi wakadaa waxaa kaloo baxaya alaxkaamu اlugawiya oo aanu aynay mashaayikhdu sheegin axkaamta lugawigina waa ku baxayaan sida in la yidhaahdo alfaadda qaarkood ama adawaadka qaarkood waxay faa'iideeyaan markaa shardi qaar waxay faa'iideeyaan nafyi yanii qaar waxay faa'iideeyaan nafyu lmaadi qaar waxay faa'iideeyaan nafyu lmustaqbal yani sida siyaqa qaarkood waxay faa'iideeyaan yani talabu ficlin oo amar bay faa'iideeyaan ama nahyi bay faa'iideeyaan ya waxa la midka waa axkaam lugawiya axkaamta lugawiguna waxay ku baxaysaa qaydka ama sifada asharciya mashaayikhdu waxay sheegeen raximana allah wa iyaahum marka ay yidhaahdeen fiqhi waxaa la yidhaahdaa alcilmu biاlaxkaami الsharciya cilmiga waxaa looga jeedaabay hore inoo yidhaahdeen wax khalabatu dannigana camimaya oo dannigii khaalibka ahana soo gelayo waayo axkaam badan oo sharci ahi qaطci yaqiin a laguma haleelo ee khalabata danni baa lagu haleelaa haddana waxa weeye inay cilmi tahay loo diidi maayo ama ay macrifo tahay iyadoo qaطci aan lagu haleelaynoo danni ah, haaliba lagu haleelaayo looma diidayo cilminimadii danniga muctabarkiina wuxuu noqonayaa waa caalimka dannigiisu noqonaya danulcaalimi xukmun caalimka dannigiisu danni haaliba uu mas'alo ku danniyaa waa xukum waatay culammadu yidhaahdaan marka aqoonta eh, loo leeyahay axkaamta sharciga ah bacdi waxay ka tilmaamaan haalibka axkaamta waa inuu garanayaa ninka faqiiha ay taas waxaa loo odhanayaa dee waxaa dhacday a'immo waaweyn oo fuqaha ah masaa'isha qaarkoodoo fiqiya inta la weydiiyey sida imaam maalik wahayruh inay ku jawaabeen laa adri marka waxaa lagu fasirayaa marka leeyahay axkaamta sharciga ah waa inuu u cilmi leeyahay ama garanayo inuu kulligood wada garanayaa dee shardi ma aha ee waxaa laga tilmaamayaa khaalib alaxkaam waa inuu garanaya masaa'il aan badnayn inuu markaa aynay xaadir ku ahayn oo xukunkeedu markaa aanu u caddayn kama hor imanayso oo uma diidayso faqiihnimadii sidaa culammada qaar baa u tawjiihiyey oo yidhi alaxkaamu asharciya waxaa loo jeedaa yani gaalib alaxkaam alsharciya macrifatu alaxkaam alsharciya waxaa loo jeedaa macrifatu gaalib alaxkaam alsharciya ama alcilmu biاlaxkaam alsharciya bimacnaa bigaalib alaxkaam alsharciya si labaad culamada qaar waa u tawjiihiyeen sida labaadee ay culammada qaarkood u tawjiihiyeen waxay tahay waa in la yidhaahdo cilmiga ama macrifada waxaa looga jeedaa tahayu malaka iyo awood uu leeyahay inuu garto walow markaa yaanu garan been oo wuxuu ku garanayaa bilficli oo markaasaabay xaasilu ta u garanayaa horay buu u garanayaa intaan laba weydiin ama wuxuu ku garanayaa bilquwati alqariiba ama wuxuu ku garanayaa bilquwati alqariiboo isla markiiba intuu ka ijtihaaduu soo saari karaa haalibka axkaamta yani bilficli iyo bilquwa bilficli waxaa looga jeedaa wuxuu markaaba garanaayo ugama baahna inuu raajico ama markaa uu eego yani uma baahna taas waxaa loodhanaya waa bilficli bilquwati alqariibana waxaa looga jeedaa marka la weydiiyo in yar ii kaadi buu odhanaya isla markiibuu u fiirsanayaa uu eegayaa ama waxa weeye wax ha raajaco ama markaa waxawe maskaxdaba ha ka baadi doonee oo nusuustii iyo adiladii iyo istinbaadkii uu istixdaarayaa dabeedna wakhti deg degu ugu jawaabi karaa waxaan iyadu markaa cilmi noqonaynin waxaan iyadu taa la mid ahayn hadduu yidhaahdo masaladii bal waan soo baari doonnaa oo uu debe zaman badan dabadeed masaladii baaritaan ku helo waa bilquwati albaciida taasi iyadu markaa tii laga hadlayey maaha cilmi markaa xaasila ama si yar oo deg dega mas'aladii uu ku gaadhi karo oo uu kaga jawaabi karo ayaa markaa cilmigii laga tilmaamaya oo malaku u leeyahay iyo maqdura iyo awood uu markiiba intuu ka ijtihaado haalibka axkaamta xukunkeeda soo tuuri karo wakhti badan ku qaadan mayso laakiin bacda sanaan kaaga jawaabayaa taas iyadu malakadii cilmigu xaasil ma aha masaa'isha badankoodii haddaanu markaysagaa si degdega markaa ama aanu garanayn ama wakhti qariiba yani markaa aanu kaga jawaabi karayn bilquwati alqariiba haddaba bilaxkaami sharciya muraadka looga jeedaa waa maxay axkaamta sharciga waxaa looga jeedaa shanta xukum oo waajibnimada iyo sunnaynta iyo xaaraantinimaynta iyo karaahada iyo bannaynta la ibaaxeeyo shantaasaa loo jeeda shantaa haddaba marka looga jeedo alaxkaam marka la yidhaahdo wax badan baa soo geli lahaa oo waxaa jira xukmi caqli ah iyo xukmi caadi ah iyo xukmi xisi ah iyo xukmi luqawi ah intaasoo dhanba waxay ku baxayaan sifada asharciya ayay ku baxayaan oo axkaam sharciya ma aha axkaamta caqliga ahi waa xukunka caqliga lagu garto waxaa la yidhaahdaa waa xukmun caqliyun ayaa la yidhahdaa sida in la yidhaahdo alwaaxidu nisfu اlisnayn ama la yidhaahdo aljuzءu asgaru min alkuli shayga juskiisa ama qaybtiisu waa ka yar tahay kulligii caqlan baa lagu garanayaa oo ruux kastoo caaqili waa fahmaya qof kastoo caqli lihi wuu garan karaa caqligaana lagu haleelay axkaamta xisiga abaa ah iyaduna baxaysa xisku waa maxay waa dareenka dareemayaal baa ruuxu leeyahay dareemayaalka waxbuu ku garanayaa waxa uu ku garanayaa xukun bay ka dhigantay waa sida barafku inuu qabow yahay xiska iyo dareenka lagu haleelo lagu garto bacdiba ictiraaday usuuliyiinta ka midoo waxay yidhaahdeen axkaamta xisiga xisigaa ah marka la sheegaayo ma caqliga lagu daro maxaa gaar loogu tiriyey ila caqligiiba arrinkan haleelaye oo garanaye e maxaa markaa xiska loogu tiirinaya waa laga jawaabo waxaa lagaga jawaabay axkaamta dhammaantood caqliga waa lagu haleelaya waa lagu garanaya xataa sharciya laakiin caqliga hadduu ku garto biwaasitati sharci sharciya la yidhaahdaa caqliga hadduu ku garto biwaasitati alxisina xisiya la yidhaahdaa hadduu caqliga ku garto biwaasiطaةi aadana aadiya la yidhaahdaa hadduu caqliga ku garto biwaasiطaةi اlugana lugawiya la yidhahdaa marka ictiraad meesha kuma jiro aqligu ha haleelo laakiin waasiطadu ugu garanaya waxay noqonaysaa xisi idan xiskaa loo tiirinaya sida sharciyadaba sharciga loogu tirinaa idan falaa ctiraada dabku inuu kulul yahay waa xukum xisi ah waayo xawaastiya dareenka ayaa lagu haleela isagaan qofku caqli fiican balahayn ou ilmo yaroo dhashay yahay oo gurguuranaya baa gacantiisa lasoo qabanayaa dabkaa loo dhoweynayaa ya kulkii markuu dareemuu dib isu giijinayaa maalintaa laga bilaabo dabka u dhowaan maayo laakiin intaanu dareenkiisa kulkaa aanu dareemin dhuxushii inuu iska qaato waa dhici kari lahayd laakiin biwaasitati xisi kulkii markuu dareemay ayuu dib isu giijinaya maalintaa laga bilaabo dabka u dhowaan maayo waayo inuu kululyo wax gubo ayuu garta axkaamta caadiga ah waxaa loo jeedaa waa waxyaalaha caadada lagu ogaaday sida roobku markuu hilaaco onkado inuu biyo dhaco dadku waatay yidhaahdaan dadku waatay yidhaahdaan markay sheegayaan meesha inuu roob weyne haleelay waa ku onkado waa ku hilaacay waa arin haalib ah oo waxaa la sheegay kolley hilaaca mid wacwac badan oo dee aad u hilaac badan oo biyo dhig aan lahayn aan biyihiisa la arag carabtu waxay yidhaahdaan waa barqun khullab laa yakun barquka yni barqan khullaban ina khayra albarqi malghaysu macah yani eh, hillaacaagu yaanu noqon hillaac iska wacwac badanoo aan biyo dhac lahayn yani ruuxa markaa yidhaahda waxba aan bixinayaa waxba aan samaynayaayo caynkan oo jac mac baan wax ka dhigayaa ayaa saasoo kale loogu mahmaaha roob yani hilaac waxaa ugu fiican hilaac waxaa ugu fiican ka roobku weheliyaa ugu fiican laakiin onkood iyo hilaac hadday israacaan haaliban biyo dhac waa yeesha ma sida haalibka waa xukum caadi ah axkaamta luqawigaana waa misaalini haddii la yidhaahdo ashyaadan ku saabsan alwaaxidu nisfu اlisnayn iyo waxyaalaha la midkii waa umuur khabari ah arin khabariya maadaama uu yahay xukunkana inshaa loo yaqaano say isu waafaqaysaa jawaabtu waxay tahay xukunka laba nooc baa loo qaybiyaa siduu markaa alcalaamatu ba fii bacdi kutubihi ku sheegay oo turuqu alxukmiya iyo kayrkiiba uu ku tilmaamay culamo kalena ay sheegeen oo xukunka waxa loo qaybiyaa xukun inshaa'i ama ilzaami ah iyo xukun khabari ah marka khabarka laftiisa in xukum laga dhigo waa dhacdaa oo mid walba xukum la yidhaahdo adilaana kitaabka qur'aanka laga daliishanayaa oo u daliila xukum khabari inuu jiro aan inshaa iyo ilzaamtoonna wehelin xukunkaa khabarigii wuxuu noqonayaa oo tusaalihiisa ka mida markay gaaladii yidhaahdeen de haddiiba nala soo saaro jannaanu gelaynaa ya wuxuu ilaahay yidhi afanajcalu lmuslimiina kalmujrimiin miyaanu ka yeelaynaa muslimiinta mujrimiintoo kale miyaanu ka dhigaynaa oo waxaanu markaa isku wax miyaanu siinaynaa maa lakum kayfa taxkumuun maxaa idiin sugnaaday xukunkaasaa u xukumaysaan marka jannaannu helaynaa haddiiba nala soo saaro in arrinkaasi xukum tahay baa lagu iطlaaqay mawaadic kaley ku soo aroortayna waa jirtaa oo yani aayaadka qur'aanka ka mid a ah, oo fii suurati اljaasiya iyo fii suurati الsafaatba yani xukum khabariya xukum lagu magacaabay oo lagu iطlaaqay waa yahay wakadalik fii suurati الnajmi markay ilaahay u nisbeeyeen gaaladii mushriki alcarab ubad inuu ilaahay dhalay hadalkaa xune foosha xun markay gaaladu u nisbeeyeen oo weliba ubadkii ay ka dhigeen yani dhadig dhadigan iyagu ka xanaaqeen oo labka isu nisbeeyeen ayuu allah wuxuu yidhi alakum اdakaru walahu اlunhaa tilka idan qismaة diiza laakiin lafdiga xukm lama tasriixinin halkan laakiin labada saddexda mawdicee kale aynu sheegnay xukum inay tahay waa la tasriixiyey marka khabariga iyo inshaa'igu mid walba xukum waa tahay xukumna waa lagu iطlaaqaa idan marka waxa weeye ashyaadan in axkaam laga cabiro sidaasaan dhibi ugu sugnayn waxaa mashaayikhdu yidhaahdeen raximana allah wa iyaahum wاlmuraadu biاlatii طariiquha اlijtihaadu muraadka looga jeedo bilatii طariiquha اlijtihaadu tii طariiqeediyo waddada lagu ogaadaa ijtihaad ay tahay axkaamtaas qaydkaa markii la sheegay waxaa looga jeedaa ikhraaju maa laa yasixu fiihi ijtihaadun ikhraaju maa kii in la saaro laa yasixu fiihi ijtihaadun kii in la saaro weeye aanu ku asaxayn isaga gudihiisa ijtihaadu wax la yidhaahdo aanu ku asaxayn kaasaa la bixinaya ka macrifati kowni الصalaati wالsiyaami waajibayni waa sida salaadiyo soonku ahaanshahay ahaadeen in la garto yani la ogaado waajibayni laba waajiba inay ahaadeen la garto wالzinaa wالsariqati muxaramayni iyo zinada iyo tuugadu ahaanshahay ahaatay laba xaaraama ay ahaatay in la garto limacrifati dalika min addiini bidaruura waxay u noqon weyday mid ijtihaad lagu ogaanayo ijtihaad aanu uga asaxaynin garashada taa lagu garanayo xagga diinta inay ka mid tahay la garanayo bidaruurati daruuro iyo ka fursan waa lagu garanayo mashaayikhdu waxay sheegeen markii la yidhi allatii طariiquha alijtihaad axkaamtaasoo waddada lagu gaadha ama lagu ogaada ay ijtihaad ahaatay dadaal la ijtihaado oo la dadaalo ay ahaatay waxaa lagu bixinayaa sifadaas waxaan ijtihaad ku asixi karin oo aan laga ijtihaadi karin ee cilmi qaطci oo yaqiiniya lagu garanayo taasaa la bixinaya sida soonkiyo salaaddu ahaanshahay ahaadeen laba waajiba ay ahaadeen la garto waajibayni waa khabarkii kown waa min mutasarifati kaana annaaqisa isimkeedina waa loo idaafeeyey oo soonkiiyo salaaddu inay waajib yihiin waa arin qaطci oo yaqiini ah saas aawoodee muslimiintoo dhami waa garanayaan kooda cilmigale iyo kooda jaahilkii mid waliba waa garanayaan inay salaadda iyo soonku waajib yihiin zinada iyo tuugaduna inay xaaraan yihiin waa garanayaan marka ijtihaad ma geli karo saas aawadeed fiqhiga isilaaxiga a ah marka laga waramayo ma soo gudagelayso ashyaadaasi soo gudageli mayso si ay ashyaada u saaraan culammada qaarkood waxay ka cabiraan alfarciya allatii ariiquha alijtihaadu halkay mashaayikhdu ka cabireen beddelkeeda culammada qaar waxay ka cabiraan alfarciya qaarna waxay ka cabiraan yani waxa weeye alcamaliya almuktasabati min addaliil saasoo kale ka cabiraan almuhim muraadkay culammadu u jeedaan bisarfi nadar cibaaraadkay cabireen waa waadix oo wacda marka fiqhiga isilaaxiga ahi wuxuu ku dhacayaa umuuraha ijtihaad gelaayo oo waddada lagu ogaaday ay tahay ijtihaad waddada lagu ogaaday ay ijtihaad tahay ama lagu gaadhay halkaa waxaa baxaya axkaamtii ictiqaadiga ahayd sida caqaa'idda yani markaa la yaqaano ictiqaadu ahli الsunnati waاljamaca iyo sida masaa'isha farcibaha lagu iطlaaqee macluum min addiin bidaruura la yidhaahdo oo diinta daruuro loogu yaqaano badanka culammadu saasay yidhaahdeen waana isilaax ay sidaa ku isilaaxeen inay fiqhi dhammaanteedba tahay sharcan hadday caqiido tahay iyo hadday axkaam camaliya tahay hadday wax ijtihaad geli karo tahay iyo haddii waxaan ijtihaad geli karin tahay sharcan inay fiqhi wada tahay shaki kuma jiro saas aawadeed baa culammadu markay sheegayaan xadiiskan fasirayaan man yurid illaahu bihi khayra yufaqihu fi ddiin ku kastoo ilaahay la doono khayr diintuu fahansiiyaa waxay yidhaahdeen waxaa soo gelaysa diintoo dhan hadday caqaa'id tahay iyo hadday axkaam camaliya tahay mid walba sidaas aawadeed baa a'immadii laga soo naqliyey inay caqiidada ku iطlaaqeen alfiqhu اlakbar oo ay yidhaahdeen fiqhigu wuxuu u qaybsamaa yani alfiqhu اlasغar iyo alfiqhu اlakbar fiqigii weynaanshaha badnaa iyo fiqigii kaa ka yaraa alfiqhu اlakbar waxay uga jeedaan caqaa'idday u jeedaan waa fiqigii weynaanshaha badnaa bay ku iطlaaqeen a'immada qaarkood waxaa loo nisbeeyaa imaam abu xaniifa inuu allifay baa loo nisbeeyaa kitaab la yidhaahdo alfiqhu alakbar culammada qaarkood waxay yidhaahdeen ma sugna isagu inuu allifay ha yeeshee ka caan bay tahay oo waa loo nisbeeya culammada xanafiyaduna waa ictimaadeen haddii isagu aanu allifinna caalim kaloo culammada xanafiyada ka mida allifay oo qoray culamo mutacadida oo xanafiye ahina waa sharxeen oo mulla cali alqaari waghayruhu ka mid yihiin waana maطbuuco waa mutadaawal wakada shaafici waxaa loo nisbeeyey kitaab alfiqhu اlakbar la yidhahdo inuu alifay isaga laftiisa waxay yidhahdeen kama sugna inuu alifay oo qoray laakiin siday xanafiyadu ictinaa ugu sameeyeenee ugu dadaaleen alfiqhu alakbar almansuubu ilaa abi xaniifa shaaficiyadu ugumay dadaalin alfiqhu alakbar oo loo nisbeeyey shaafici marka almuhim fiqi sharcan inay tahay caqaa'idda iyo cilmiga qaطciga ah ee shareecada ku suganba shaki kuma jiro laakiin isilaaxan bay jamaahiirtu yidhaahdeen fiqhi looguma ilaaqo waa arrin isilaaxi ah waana iskhilaafi kartaa isilaax ahaan waxay culammadu ugu heshiiyeen iyo sharcan lafdiga lagu isticmaalay macnaha looga jeedo saas aawadeed badani kutubta fiqigaa markay bilaabayaan inay baraacatu istihlaal ka dhigaan oo awalka kitaabka ku qoraan halka ugu sarraysa man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin waxaa lo odhanayaa alfiqhu fi ddiin ikhtisaas kuma laha lafdigan sharciga ee hadda naska ku soo arooray nebigu ugama jeedin oo keliya axkaamtan aa kutubta u gaar yeesheen ee fiqhi a u istilaaxdeen ee diintoo dhan bay ku dhacaysay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin hadday tahay axkaamta camaliga ah iyo hadday tahay axkaamta ictiqaadiga ah iyo hadday tahay axkaamta suluugga iyo akhlaaqda ku saabsan mid walba culammada qaarkood iyo fuqahada qaarkood waxay yidhaahdeen maye ashyaada diinta daruurada loogu yaqaano ama axkaamta ictiqaadigaa dhammaan waa in la soo geliyaa fiqhigan waa in la soo geliyaa waan lagu gaar yeelin jamaahiirtu siday ku gaar yeeleen qolyaha sidaa marayna waxaa ka mida ibnulhumaam alxanafi sheikha la yidhaahdo iyo shaykhulislaam ibnu taymiya wakadalika waxaa kaloo ka mida ibnu subki oo isaguna culammada shaaficiyada ka mida siduu manculmawaanicaba ku sheegayo marka bacdi sidan ka guda ballaadhiyey ayaa iyaguna jira bacdi ka guda ballaadhiyoo yidhi sidaa sharcan loogu isticmaalo istilaaxan wax u diidayaa ma jiro waxaana weliba sii caddaynaysa yidhaahdeen aimada fiqiga allifay ya ila muta'akhiriintaas sidan u istilaaxaye waxay caadatan ku dareereen umuuro qaطciya oo yaqiin lagu og yahay oo diinta daruuro loogu yaqaano kutubta fiqigay gaar yeelan inay ku sheegaan sida salaaddu inay waajib tahay sida soonku inuu waajib yahay sida zakadu inay waajib tahay sida xajku inuu waajib yahay yani ashyaada la midka ah haddii waxa weeye abwaabtaasi haddii ashyaadaasi aynay fiqi khusaynna dee fiqiga laguma sheegeen culammaduna dhammaan waxay ku dareereen in fiqiga lagu sheego marka sida sharciga loogu isticmaalo waa in markaysaga markaa lagu ilaaqaa fiqiga isilaaxa shaa'ici waa siday mashaayikhdu inoo qoreen waxayna soo noqlinaya isilaaxa shaa'ica ka ah usuuliyiinta iyo fuqahada agtooda aaniya tacriifuhu bictibaari kownihi laqaban lihada alfanni mar labaad waxaanu odhanaynaa tacriifuhu qeexisiista la qeexayo la sharxayo usuululfiqhi biictibaari kownihi ahaanshihiisu ahaaday laga eego laqaban lihaada alfanni fankan ama cilmigan gaarka ah inuu magac u yahay laqab waxaa laga tilmaamayaa calam inuu u yahay oo uu magac loo yaqaano u yahay ayaa halkanna lagu baxsinaya lagaga hadlaya huwa cilmun yabxasu can axwaali adilati alfiqhi اlijmaaliya huwa usuul fiqhigu cilmun waa cilmi cilmigaasoo yabxaثu baadhaya can axwaali adilaةi alfiqhi deliilada fiqiga xaaladahooda ayuu baadhaya adiladaasoo alijmaaliyati ijmaal iyo duuduub loo nisbeeyey wa turuqi اlistifaadati minha iyo waddooyinka looga faa'iidaysanayo oo axkaamta loogala soo baxayo adiladaas ayuu baadhaya waxaalilmustafiidi ka ka faa'iidaysanaya istinbaadaya ee la soo baxaya xaalkiis iyo sifadiisa ayuu yadana baadhaya wuxuu tilmaameen mashaayikhdu raximahum ullah usuul fiqi inuu yahay calam ama magac u yahay fannigan iyo cilmigan gaarka ah marka taa laga tacriifinayana ila waatay ku yidhaahdeen laba tacriif baa la tacriifinayaa biictibaari kownihi eh, laqaban lihada alfanni inuu magac u yahay fannigan iyo cilmigan iyo inuu murakab idaafiya yahay oo labada juz mid walba gaar loo kala tacriifiyo isukeenkeedana keenkeedana markaa tacriifka laga garto tacriifka labada mudaafkiiyo iyo mudaafu ilayhi la kala tacriifiyey laga garto marka laysu keeno macnaha laga faa'iidaysanayo tii hore waa kuu soo hormariyey murakab idaafiya inuu yahay taas waa kuu soo hormariyo mid walba gaar buu kugu tacriifiyey macnaha ka soo dhalanayana waa kuu sheegay qawaaciduhu alatii yubnaa calayha buu ku yidhi culamada qaarna waxay yidhaahdeen dalaa'iluhu ama adillatuhu allatii yubnaa calayha waa yahay haddaba magac inuu fannigan u yahay iyo calam waa cilmi baadhaya adilada fiqiga ee ijmaaliga ah ee duuduuban ee deliil mucayana aan ku saabsanayn iyo deliil gaar ah iyo mas'alo gaar ah aan ku saabsanayn xaaladahoodu baadhaya axwaashaasi waxay noqonaysaa hadday cumuum tahay iyo hadday khusuus tahay iyo hadday ilaaq tahay iyo hadday taqyi tahay iyo hadday amarnimo tahay iyo hadday nahyi tahay ya axwaashii ashyaadaasaa soo gelaysa waa tusaale waa xaaladaha adiladaasi ay leedahay hadday qaci tahay iyo hadday danni tahay alijmaaliya adiladuu sifaynayaa wuxuu ku sifaynayaa ijmaaliya siduu inoo sheegi doono waxa baxayaa tafsiiligaa bixi doona waddooyinka looga faa'iidaysanayo waa cilmi baadhaya oo waddada looga faa'iidaysanaya waa sidee markay tacaarudaan oo kale see loo gelaya ka ka faa'iidaysanaya xaalkiisu siduu yahay mujtahid inuu yahay iyo shuruudaha ijtihaadku leeyahay in la garto ayaa soo gelaysa cilmi intaa baadhayaa la yidhaahdaa marka tacriifkii hore ee murakab idaafiya inuu yahay oo mudaafkiiyo mudaafu ilayhiga mid walba la tacriifiyo marka dambena laga istintaajo oo lagala soo baxo yani tacriif lagala soo baxo iyo tacriifkan dambe calam inuu yahay maxaa u udhexeeya waxa dhaxeeya dheeraad bay kala leeyihiinoo inuu fannigan calam u yahay waxa soo gelaya duruqa looga faa'iidaysanayo iyo xaalulmustafiid labadaba in la garto laakiin marka tacriifka hore la tacriifiyo marka tacriifka hore la maro labadan dambe ma soo gelayaan marka tacriifka dambaa sacsan oo fanni buu calam u yahay iyo magac fanniga uu calamka u yahayna intaasoo wax buu baxsinaya sharxu haada tacriifi tacriifkan iyo qeexistan iyo sharxistan sidaa lagu fasiray oo lagu xadeeyey usuululfiqhi sharaxa la sharxayuu halkana ku baxsinaya kaga hadlaya almuraadu biuruqi اlistifaada waxaa looga jeedo wadooyinka laga faa'iidaysanayo macrifatu tarjiixi waa sida arjaxaadda la kala arjaxayo in la garto cinda tacaarudi markay iska hor yimaadaan oo iscaaridaan maala tusaale ahaan tusaalaynu tusaalaynaynaa marka duruqulistifaadaha waxaa soo gelaya jamcigii in la garto tarjiixii in la garto naasikha iyo mansuukha in la garto keebaa naasikha keebaa mansuukha ashyaadaasoo dhan baa soo gelaysa istifaaday soo gelayaan daahirkii adilada tacaarud baa ku iman kara fii nadari naadir kii eegaayey nadarkiisa baa tacaarud ka iman kara oo ula muuqan kartaa inay iska hor imanayaan marka xaalkaasoo kale see loo kulminaya kulmini hadday suuro geli weydo sidee midkood loogu camal falaya ka kalena looga tegaya ka laga tegayaa ma mansuukh buu noqonayaa mise mid marjuuxa oo raajixii la qaatay buu noqonayaa wa bilijmaaliyati ijmaaliyada waxaa looga jeedaa maacada tafsiiliya adilada tafsiiliga ah wixii ka soo hadhay baa loo jeedaa adilada waxaa loo qaybiyaa ijmaaliya iyo tafsiiliya adilo guud oo axkaam fara badani soo guda gelayso xukun mucayana kuma gaar aha mas'alo khaasana kuma gaar aha waa adila tafsiiliya waa adila ijmaaliya waa adila ijmaaliya iyo adilo tafsiiliyo mas'alo mucayanuu xukunku ku saabsan yahay mas'aladaa gaarka ana laga deliishanaya mas'aladaa gaarkaa ayaa laga deliishanaya adilada ijmaaligiihi waxay noqonaysaa xagga nusuusta haddii laga tusaaleeyo wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu waa caam wax kastoo awaamira iyo wax kastoo nawaahiya soo gelaya xukun mucayana iyo mas'alo gaara kuma gaar aha xagga qawaacidda haddii laga tusaaleeyana alamru yaqtadi اlwujuub amarku wuxuu keensadaa waajibnimo sharciga amarka ku soo arooray oo ilaahay ku amray ama rasuulkiisu sala allahu alayhi wasalam ku amray waajibnima u asala deliil ka leexiya haddaan la helin iyo annahyu yaqtadi اtaxriim nahyigu xaaraantinimayn buu keensadaa waa saasoo kale marka adiladii waxay u qaybsantaa ijmaaliya iyo tafsiiliya tafsiiliyadu waa maxay mas'alo gaar ah ama jus'i ah bay ku saabsan tahay oo daliilkani masaladaa khaaska ah buu ku tusinaya masaladaa khaaska ah ayuu ku tusinayaa oo laga daliishanaya amaba caalimku wuxuu doonayaa mas'alo mucayana daliil guud inuu ka deliishado oo ka istinbaaduu rabaa laakiin xukunka ku isbaatiyo mas'alo jus'iye ah masalan waxaa lagu yidhi wargarhka in lala baxaa inay waajib tahay maxaa u deliila wuxuu yidhi garhku in lala baxaa waa waajib waxaa u deliila nebigaa yidhi salى اllahu alيyه wasalam ucfu lixa waa amar amarkuna wuxuu keensadaa waajibnimo mar hadduu rasuulku yidhi sala allahu aleyh wasalam garhka sii daaya deliil amarkaa waajibnimo ka leexinayana aan lahaynin waajibnimo ku tusinaya daliil tafsiiliya ayaa mas'alo juz'iya loo deliishaday idan waxay noqonaysaa taasi yani shaqadii iyo wadiifadii faqiih ay noqonaysa laakiin marka uu baxsinaayo caalim min alculamaa awaamirtu caam ahaan waxay faa'iidaysaa waajibnimo waxaana u daliila falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitna iyo wamaa aataakum arasuulu fakhuduuh wamaa nahaakum canhu fantahuu ya iyo luqadana waa loogu yaqaanaa sidaas oo amarkaa waajibnimo ku tusiya taasi waxay noqonaysaa wadiifo usuuli bay noqonaysaa oo midna daliil ijmaaliya la isbaatinaya oo la sugaya waa qaacido guud oo masaa'il fara badani soo gelayso midna mas'alo jus'iya xukunkeedii la isbaatinaya wa bilijmaaliyati ijmaaliyada waxaa loo jeedaa maa cada tafsiiliya adilada tafsiiligaa ah wixii ka hadhay kalamri ama kalamru yaqtadi lwujuub sida hadalkaaga aad tidhaahdo amarku wuxuu keensanayaayoo dalbayaa waajibnimo waa asal ahaan wanahyu nahyiguna yaqtadi taxriim wuxuu keensanayaa xaaraantinimayn walmuطlaqu kii la iطlaaqee la sii daayeyna yuxmalu waxaa lagu xambaara cala almuqayadi kii la qayday waalcaamu caamkana yukhasu waa la khasisaa bilmukhasisi deliilka khasisay baa lagu khasisaa wاlqiyaas wاlijmaacu xuja qiyaaskiiyo ijmaacu labada mid weliba waa xujo ashyaadaasi kitaabka dhexdiisa inoogu iman doontaa laakiin waa tusaalayaal iyo amsilo u ijmaaliyada kugu tusaalaynayo waayo midna kuma gaar ah mas'ale mucayana mid walba waxaa gelaysaa furuuc mutakaasira faracyo fara badan baa mid walba ku xaroonaysa mawduuca usuul fiqhigu halkanuu kaga hadlayaan wa mawduucu haada alfanni fannigan kan ah mawduuca uu ku saabsan yahay aladillatu almuusilatu ilaa macrifati alfiqhi waa deliilada ku gaadhsiinaya fiqiga in la garto wa kayfiyati alistidlaali biha qaabka loo deliishanayana ku gaadhsiinaya in la garto calى alaxkaami axkaamta loo deliishanayo axkaamta loogu deliishanayo maca macrifati xaali اlmustadili ka deliishanaya xaalkiis iyo sifadiisa garasho la garanayo lala qabo ka deliishanaya xaalkiisa iyo sifadiisa garasho la garanayo lala qabo yacnii mujtahid miyuu yahay ijtihaadkuna maxaa loo shardiya mawduucu waa intii uu tacriifka ku sugnaa ee tacriifka aynu ku soo sharaxnay taasaa mawduuc yahay faa'idatuhu wa faa'idatu haada alcilmi cilmigan faa'iidadiisu hiya alcilmu biaxkaami illaahi tacaala waa in loo aqoon yeesho axkaamta ilaahay ilaahay isagaa koreeye axkaamtaasoo almutadaminati koobsanaysa lilfawzi bisacaadati daarayn liibaanta lagu liibaanayo ee lilfawzi guusha lagu guulaysanayo bisacaadati daarayn labada daarood in la liibaano yani markaa in lagu guulaysto koobsanaya sheikhu waxa uu tilmaamay faa'iidada uu leeyahay cilmigan inay tahay axkaamtii ilaahay in loo aqoon yeesho axkaamtaasina waxay koobsanaysaa labada daaroodba in la liibaano waxay ku sii daraan culammada qaarkood in laguna camal falo oo faa'iidada cilmigii camalfal baa ka dhalanaya mujarad qofku inuu aqoon u yeesho wuxoo garto oo aanu ku camal falin dee wax u tari maayee xuju ku noqonaya laakiin nafciga cilmigu waa camalfalka lagu camalfalo wey marka waa in loo aqoon yeesho laguna camalfalo ta kale waa in laga badbaado yani deliishadka qaladka ah ee adilada la deliishanayo oo si qalada in loo deliishado waa in laga badbaado oo qawaaciddii lagu deliishan lahaa adilada ee loo raaci lahaa si saxa in loo deliishado bay markaa adiladani caddaynaysa baa fannigani caddaynaya si saxa adilada sidii loogu deliishan lahaa qawaaciddii la raaci lahaabaa fannigan ama cilmigani caddaynaya oo waxaa la kala garanayaa sida ahlubidacu wax u deliishadaan ee adilada u qalluuciyaan ama u awilaan iyo sida ahlu sunnuhu ay adilada u raacaan ee u deliishadaan waxaa la kala garanayaa yani istidlaallada qaldan ee taxriifka ah ya si markaa waxa weeye loo garto looga baraarugo waxaa markaa la haleelayaa sidii loo radin lahaa ahlulbidaca oo yani loo caddayn lahaa deliishadkay naska deliishadeen inuu qalad yahay oanu sax ahayn culammadii hore sheikh ka mida waa ibnu khusayme shiikha lo odhan jiraye wuxuu yidhi baa la yidhi deliil kastoo mubtadic deliishaday intaanan adillo kala raadin deliilka laftiisaan ka caddeeyaa buu yidhi inaanay deliil u ahayn isaga xujo ku tahay hadda deliil kaleba intaanan doonan waa cilmi yani markaa cajiib ah ya yani nusuustu haddii waxa weeye ruux u cilmile yani nusuustii hadduu deliishanayo yani masaaligta iyo ariiqyada qaldane dadka qaar u deliishadaan deliilka laftiisay ka soo saarayaan intaan adilo kaleba la gaadhin inaynay deliil u ahaynoo xujo u ahayn waay qalad tahay istidlaalkaas adilo kaleo khaarijiya deliishadka loo deliishanayaana iskaba dhaafba waatay saxaabada qaarkood odhan jireen yani marka waxa wey ahlubidaca qaarkooda ay aayaadka qaar daliishadeen waar sidaa loogama jeedo aayadda waxa ka horeeya akhri jaabir bni cabdillaah waghayruhu ya waxaa ka soo arooray inta marka waxa weeye ay deliishadeen ahlubidaca qaarkood oo ay yidhaahdeen ahlulkabaa'irka maxaa u tidhaahdeen haddaad saxaabada tihiin naarta ku waari maayaane waa laga soo saaraya sawta ilaahay sheegay naarta inayna ka soo baxay aayaadka qaarkood oo markaa sidaa sheegaya in naarta ayna ka soo baxaynin ayaa waxa marka ay soo deliishadeen dabeedna markaasay yidhahdeen aayadda ka horaysa ahri sida aayadda maa'ido oo kale aayadda sajdana waa la midoo akhrika ka dambeeya ahri ya oo takdiib baa lagu sheegay tan kalena markaysa aayadda ka horaysa kufraa lagu sheegay marka almuhim waxaa la kala haleelayaa lagu kala garanayaa yani istidlaalka saxda ah iyo istidlaalka haladka ah lagu kala garanaya wallaahu aclam kolley wakhtiga waxaad mooddaa inuu isbedelay oo hadda sidii hore aanu ahayn marka waxay noqonaysaa in la yaro dadaalo si aynu wakhtiga hore u yaro qaadno in la dadaalo ayay noqonaysaa marka hadda toban la'aan aynu gallo haddii wakhtigu waana inuu sii soconaya u eg tahay horeynan usii kacanay noqonaysaa marba in shaء اllahu taعalى wاllah aعlam subxaanaka اllahuma wbxamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfirka atub ilayk